ilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sideedaad baynu maraynay salaaduu fasalkaa ku saabsanaa waxaa u dambeysay waxyaalihii le loo baahnaa waxaynu maraynay taswiyata sufuuf ayaa u dambeysay yusanu lilimaami waalma'muumiina taswiyatu sufuuf wa taqwiimuha xataa tastaqiim id kaana rasuulu sala allahu calayhi wasalama yaqbalu cala annaasi wayaquul taraasuu wactadiluu wayaquul sawuu sufuufakum faina taswiyata sufuuf min tamaami salaa waqaal latusawuna sufuufakum aw layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum waqaal maa min khadwatin acdama ajran min khadwatin mashaaha rajulu ilaa furjatin fi safi fasadaha halkaasaynu marayn jim almasbuuq waxaa weeye qofkii salaadda aan la kowsanin ee intii salaada la galay ka gadaal dib ka yimid kaas iyo arridihiisa halkaana looga hadlayaa almasbuuqu kii laga hormaray kow dukhuuluhu masbuuq gelidii maca alimaam imaamka la jiridii uu salaada galo calaa ayi xaal waxaa laga yaabaa innaga markaynu masbuuq noqonno salaada horteen la sameeyo inaynu ku-xirashada imaamka la eegana meel haaneel isagoo ama ataxiyaad fadhiya ama awal ragca ku jira baynu gaadnaa haddii kale way iska cakoodinaa waa la taagtaagnaanay taas gafow waxaa weeye haddii aada salaada timaadid alaa ayi xaal ilaa ayi xaalatin kaanad ay imaamkii maamuumka ku sugan yihiin hadday sujuudsan yihiin hadday rukucsan yihiin hadday ataxyaadsan yihiin xaalo alla xaaladuu yahay imaamka waad la kowsanaysa wixii ragcad ka yar kuuma xisaabsanaa ajri ahaan waa kuu tirsan tahay salaad ahaanna kuuma tirsana wax alla wixii aada soo gaartay waad ka tukanaysa wixii ku dhaafay famaa adragtum fasalluu wamaa faatakum faatimu idan waxaa weeye masbuuqa arrimaha laga rabo dukhuuluhu dukhuulu masbuuq midkan masbuuqa ee laga hormaray gelidiisa maca alimaam imaamka la jiridiisa uu salaada galo calaa ayi xaal sidii imaamka markaa uu ku sugan yahayba idaa dakhala almusali kii tukanayey hadduu galo almasjida masjidka hadduu galo wawajada salaa uu salaadii helo qaa'imatan inay salaadii taagan tahay wajaba calayhi cala almasbuuqi midkaan laga horreeye korkiisa waxaa ku waajiba an yadkhula inuu salaada galo fawlan degdeg si allah sidii markaa jamaacada ka horreysay salaadoodu marayso ayuu ku waafaqay yadkhul fi salaad calaa tuul wa yuwaafiq ilimaam maca alimaam wajaba waxaa ku waajiba calayhi cala almasbuuq midkan laga hormaray korkii an yadkhula salaada inuu galo fawran degdeg maca alimaam imaamka la jiridiisa calaa ayi xaalin xaalkii korkiisa uu wajadahu imaamka isagoo ku sugan uu helaba raakican hadduu yahay imaamka mid rukuucsan isna waa rukuucaya aw saajidan hadduu imaamka sujuudsan yahay isna waa sujuudaya aw jaalisan haddii imaamku fadhiyana waa fariisanaya aw qaa'iman haddii imaamku taagan yahay waa istaagayaa daliilkeedii dhegeyso liqowlihi qowli nebiy nabiga hadalkiisa ayaa u daliila calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha aatee uu nabiga yidhi idaa ataa axadukum qofkiin hadduu yimaad asalaa salaadoo la tukanaya haddii qofkiin u yimaad walimaamu imaamkiina calaa xaalin si korkeeda uu ku sugan yahay fal yasnac ha sameeya kan masbuuqa ah kamaa yasnacu alimaamu imaamka siduu samaynayo iyo xaaladuu ku sugan yahay ha sameeyo rawaahu tirmidiy imaamu tirmidi ayaa xadiidka wariyey wa fii sanadihi daafun sanadka xadiidka daciifnimaa ku sugan hayraha yeeshe ana alcamala dhaqan calayhi xadiidkan daciifkaa korkiisuu ahaaday cinda jamaahiiri alculamaa culamada intooda badan agtooda lima liajli maabaa loogu camal falayaa cabadahu xoojiyey xadiidka min riwaayaatin ukhraa riwaayooyin kaloo la wariyey oo macnahan ku yimid ayaa ka daba yimid oo xoojinaya idan waa lagu camal camalfalaya laba hubuutu rakca ragco sugnaanteeda biidraaki rukuuc masaladii khilaafiga ahaydu masaladii khilaafiga waxa weye jamhuur waxa ay qabaan in haddii ragcad la soo gaaro ay tirsan tahay waxaad arki doontaa daliilka markii la keenaad garan doontaa kolkaa marka aad ragcaddii soo gaartid qowlka rasuulku waxa weye waman adraka rakca faqad adraka salaa haddaad ragcad kaamila soo gaartid salaaddii waad soo gaartay wey maana kolkaa ragcaddii uu nabiga ku dhawaaqay oo marka lafdu ragcad la yihaah waxaa weeye qiyaamkii laga bilaabo ilaa laga gaaray sujuuddii dambe intaasaa magaceeda ragcad la yihaah inta haddaad soo gaartay hadday jumcadii tahay waa haleeshay hadday jamaacadii kale tahay waa haleeshay markaa sida rukuucdii loogu fasiraayo waa in lafdu ragca la bedelo oo rukuuc loo bedelo hoosaad ka arki doontaa sheekha siduu sameeyey kolka wuxuu daliishaday xadiidkii abubakra ee aynu niri wuxuu soo gaaray nabigoo rukunsan isagoo akhdaa badan sameeyey waa la canaantay ku kulluqa salaaddii lama oran laakiin waa la canaantay waxaa la yihi si aada maanta yeeshay mardamba yeeli saddex khata' buu sameeyey awalan dakhala salaata waaba khaarij cani saf albaabka markuu ka soo galay isagoon safkii soo gaarin buu salaadii xigtay gaf wey dafka labaadna qabla wusuuli saf buu rukuucay dafka saddexaadna mashaba horaaka isagoo rukuucsan yuu iska socday intaa waxaa dheeraa orad iyo masaajidka waxaa la rabaa haddaad masaajidka imanayso famshu wacalaykum usakiinatu waalwaqaar adigoo degan oo culus oo iltifaataad iyo gaardaymo aan lahayn cibaadiya muqaabalo soo taabaad iman lagu yihi isagoo marka ordaaya oo neef tuuraaya oo ka bameel ku firdhiyuu yimid waxaasoo dhan waxa ay guda gelayaan saadaka allaahu xirsan walaa tacud riwaayo wey riwaayo kale saadaka allaahu xirsan walaa tacdu ha ordi lama ordo wixoo dhanba waa la reebay kolkaa jamhuuri waxay leeyihiin ninkaan salaadii ku noqo lama oran haddaan la oran waa loo ictibaaray ragcaddii uu dhibaatadaa u geystay waa loo ictibaaray culammadan diidan waxay leeyihiin ninkii waa ijtihaaday wuxuu waxaan u samaynayeyba dadaal buu ah inuu dadaal u samaynaya nabiga waa dareemo wuxuu ku yihi zaadaka allaahu xirsan walaa taacuud ilaah dadaala kuu kordhiye sidaad maanta iyo sidib dambaa u yeeli idan qofka hadduu dadaalo hadduu khadi iyo hadduu sawaabka waafaqa labadaba waa ku noqo maxaa loo odhanaya amtilo badanna waataan sheegnay oo tan lamida sidii camr ibni alcaas oo inta biyaha qabowgoodii qoonsaday iska gagabaystay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka warkii loo sheegay uu yihi nabadii xama usan dhihin nabiga sidii camaar ibni yaasir oo kale oo tayamumka in la weyse qaadan kara yaqiini laakiin janaabada in laga tayamo aanan garanayn oo sidii dameeraha u gelgelimaystay ku noqon lama oran salaada kolka qofka markuu dadaalo sida qoladii khaswadii lagu duulayay bani qurayda ee nabiga uu yihi man kaana saamican wujiiban falaa yusaliyana alcasra ilaa fii bani qurayda meesha markii laga tegay labadiiba jidka wixii ku tukaday iyo wixii ku tukaday markii bani qurayde la tegey salaadii casar bacda alcishaai tukaday midna lama dhaliilin qof la arkaba kuwa waxay yidhaahdeen nabiga degdeg doon buu ahaa ee salaada waktigeedii yaan laga qaadin jidkii casarkii ku tukadeen kuwana waxay yidhahdeen nabiga carabka wuxuu ku dhuftay inaan salaada casar laguba tukan meesha in la taga maahaan qoraxii ha dhacda mayndhici jidka nagu dhiga aan soconno xaggaasaan fiidkii baa meeshii la tukay fiidkii baa la tukaday nabiga warkii waa la gaarsiiyey waxaa layihi hadalkaagi qolaba sibay u garatay qola warkaagu ilajeedadiisii in hala degdega u ahaabay u garteen jidkii casarkii ku tukadeen kuwana waxay u garteen saad u hadashay inaan casriba la tukan karin in beni qureydo la taga maahaan casirkii baa ka tegey qoraxdii baa dhacday maqrib baa tegey isha casar tukadeen falam yucanif calaa waaxidatin minhuma labadii firqo jidka qoladii ku tukatay iyo qoladii qureyda tagtay midna ma canaananin kolka almujtahidu idaa ijtahad fa asaaba falahu ajraan waidaa akhda falahu ajru waaxidun kolkaa xujiya daliil maaha wax la reebay oo ninkii sameeyeyba laga reebay qoyaan ha u noqon in la yihi wax la deliishadana maa wax la yeelana maaha ragcadna mid qaybsantaa maaha aha naskiina waaba iska cadyahay famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu kolka ra'yigan calaa ljumhuur wey hubuutu rakca ragcad sugnaanteeda baidraaki rukuuc rukuuc haleelideeday ragcaddiina ku sugnaanaysa tahbutu rakcatu ragcaddii waa sugnaanta lilma'muumi kii ma'muumka ahabay u sugnaataa idaa adraka alimaama imaamka hadduu haleelo raakican isagoo rukuucsan oo fa rakaca macahu uu la rukuuco qabla an yarfaca alimaamu imaamka intuusan rukuucda ka kor noqon ka hor hadduu gaaro min rukuucihi rukuuci ilimaami imaamka rukuuciisii uusan ka kor noqon daliilkii sheekha arag biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya idaa ji'tum haddaad imanaysaan ilaa asalaa salaad u imanaysaan wanaxnu sujuudun annaga sii horeynayna aan sujuudsannahay fasjuduu sujuuda walaa tacuduuha ha tiriina sujuuda shay-an waxba oo salaadii waydiin dhimantahay ragcaddaa way waydin dhaaftay sujuud baad iigu timaadeen waman adraka rakca ragcad kaamila qofkii haleela faqad adraka asalaa salaadii buu haleelay kitaabkana madbacadana iyo man adraka rakca ah, hoosteeda najmuu ku dhigay xidig wax uwe marka hoosta hoose xariiqa kadib arag sidii xadiidka loogu daliishanayo rukuuc haddii lasoo soo gaaro in ragcadaas la haleelay wuxuu yihi listidlaalu daliishi baa taam noqda bihaada alxadiidi xadiidkan la daliishado wuxuu ku taam noqonayaa calaa ta'wiili rakca lafdiga nabiga uu ku hadlee ragcada in lagu awilo birukuuc ilaan ragcadiiy rukuc waa kala laba rukuuc haddii la yihaa wejiga in lowyaha la qabsadoo sidaa la yihaa la forariyo yaa rukuucda laakiin ragcad haddii la yidhaahdo rukuuc waa ka badanta istaaggii iyo rukuucii iyo ictidaalkii labadii sujuudood fadhigii u dhexeeyey intaasoo la ysku daraa ragcad la yihaho marka lafdigan nabiga waa fiican yahay oo man adraka rakca ah. faqad adraka asalaa haddaadan ragcaddii koobaad imaanin oodan tii labaad imaanin oy salaadu rubaaciye tahay oodan tii saddexaad imaanin oo iyadoo ragcaddii afraad loo taagan yahay aada ku xiratay waa soo gaartay fadiiladii jamaacada waad leedaha laga wada ragcad kaaminaad soo gaartay fadiiladii waad leedahay waxaa weliba farqiga aada u muuqanaya fii yowmi aljumca khudbada waxa ragcad ka yar laguma haleelo laakiin waa laga yaabaa salaada kale tashahudka ugu dambeeya haddaadan laba rukuucin lana sujuudin imaamka waa taxiyaadkii ugu dambeeyey baad ku soo xiratay marka intuu qabla an yusalima alimaam intuu asalaamu calaykum imaamku dhihin baad ku soo xiratay kolkaa jamiicada fadligii jamaacada waa soo gaartay marka salaadii waa haleelay waxay kale haddana ku imaan kartaa qoraxdii baa dhacaysa casar baad tukanaysa hal ragcad markaad tukatay qoraxdii dhacday casarkaagii saddexda ragcadooda kalena bacda guruubi shamsi baad tukatay waxaa lagu ictibaarayaa inaad casarkii haleesho man adraka rakca ragcad kaamila qofkii meel wakti ama salaadii subax wo qoraxdoo soo dhow baad xiratay hal ragcadaad tukatay qoraxdiina bud bay soo tiri marka salaadaadu waa siman tahay niskeedna maalinnimu dhacay bacda tuluuci shamsi niskeedna qabla tuluuci shamsi niskaasona lagu ictibaarayo salaaddii waa soo haleeshay wey addayna u dhacday qadana kuguma jiro wahaakadaa jamiicu lawqaati duhurka waa sidoo kale casarka waa sidoo kale laakiin waxay muuqan og tahay maqribka iyo fajarka kolka qofka ragcad kaamila soo gaara salaadii oo addo abuu soo gaaray warka toosnaantiisa waa ka laakiin haddii la bedelo warkii oo lafdigii nabiga ragcadu ka cabiday rukuuc loo bedelo markaasaa daliil meesha ku jiraabuu kuleeyay yatimul istidlaalu daliil waa daam noqdaa daliil qaadashaa taam noqota bihada alxadiidi la daliishado calaa ta'wiili rakca lafdigu nabiga ku dhawaaqay ragcada markii lagu awilo olaa nebiga wuxuu ula jeeday kelimatu rakca rukuuc buu ula jeeday layihi waxaasna takaluf baa ku sugan mar marka kelimada daahirkeedii laga qaadana dhibaato markaan bay abuurmaysa markaa ragcad iyo rukuuc waa kala laba rukuuc maxaa la yihaa inta lowyaha la haystee la foorara keliyeed laakiin ragcad maxaa la yidhaahdaa istaagkii ka horreeyey rukuucda iyo qaradii qiraa'adii faatixada iyo niyadii ka horreysay iyo rukuucdii nafteeda iyo ictidaalkii ka dambeeyey labadii sujuudood iyo fadhigii u dhexeeyey intaasaa ragcad la yihaa intaas qofkii soo gaara salaadii adanimuu kusoo gaaray waa kaa warkii nabiga man adraka rakca qofkii ragcad kaamila haleela faqad adraka salaa salaadii oon qada ahayn oo adaah ayuu haleelay saddex waxaa wey qadaa maa kii gudashadiisa faata tegey goormaa la gudanayaa bacda salaami ilimaam tanay ragcaddii qeybsantay ku jirta haddaad masbuuq ahayd oo adan imaamka la kowsan kolka imaamku salaamu calaykum yihaa wixii ku dhina dhamaystir qadaau maashay gudashadii faata tegay bacda salaami alimaami imaamka hadduu salaama naqsaday ka gadaal idaa salama alimaamu imaamkii hadduu salaama naqsado yaquumu limaam ma'muumu kii dayanayee gadaal jiray baa joogsanaya muxuu joogsanaya liqadaa'i maa shay gudashadiisa faata uu ka tegey maarka wixii ku dhaafay inay ku yaalin wuxuu ku dhaafay waa kuu yaali cidna kaama xambaarin idaa sallama alimaamu imaamka hadduu salaama naqsado ayaa yaquumu lmaamuumu kii gadaal jiray joogsanaa muxuu u joogsanaa liqadaa'i maa shay gudashadii faatahu isaga ka tego min salaatihi salaadiisa wixii dhaafay ayuu gadaal kala imanaya wain shaaa hadduu rabo jacala wuxuu yeelaya maa faatahu wixii dhaafay huwa kaas dhaafay wuxuu ka yeelayaa aakhira salaatihi salaadiisa gadaalkeedii dambe oo haddii laba ragcadood ku dhaaftay laba ragcadoodna imaamka aada soo gaartay labadaa ragcadood ee kuu dhiman labaad haleesha labadii dambaad imaamka la tukatay imaamka u dambeysay adigana iyagaa ku horeeya labadii kale waa kuu dhimanta masala khilaafiya waxaa weeye markii uu imaamka salaamo naqsado labada ragcadeed ee dhiman ma labadii ragcadee horaa ma soo alaaday labadii dambe waa kaa ma labadii dambey noqonaya mase labadii horey noqonaya farqiga meesha ku jira waad garan kartaa labada ragcadeeda hore faatixada suurad baa lagu daraa labada ragcadeeda dambena waxba faatixada laguma daro waa la dheerdheereeyaa kolka haddaad laba ragcad soo gaartay imaamka la garaye labadii hore hore u tukaday labadaad ku soo gaartay labadii dambe wey adigaan masbuuqa ee dib u dhacay ee daahay labadana tukatay ma labadii horey kuu noqonayaan mase labadii dambey kuu noqonay haddaad tiraahda labadii dambey noqonayaan labada dambeed isu taagteed keligaad tukanayso faatixiya suuraad ku akri haddaad tidhaahdo maya labadana labadii horaa aan soo gaareen imaamka la tukaday labadaa dambe faatixadii basaad ku akrini marka waa masala khilaafiya oo culamada qaar waxay leeyihiin waa labadii hore qaarna waa labadii dambe kolka shiikhan dhexdhexaad buu ka dhigay wa shaaa hadduu rabo jacala waa yeelaa masbuuqi maa faatahu wixii ka tegay hortiis la tukaday huwa kaas wuxuu ka yeelayaa aakhira salaatii salaadiisii gadaalkiisii dambe gadaalkeedii dambe uu ka yeelayaa oo markaa labadii ragcadood ee dambe iskeligii tukanayay faatixadii unbuu ku akrinaya suurad labaad ku dari maayo dheerayna maayo baasaynu u badannahay innaga daliilkeedii waa kana waa liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiy calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu nabiga yihi famaa adreegtum waxaad soo gaartaan in la ekaade fasalluu tukada oo imaamka la tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafay dhammaantiisa fa atimuu kolka fa atimuu dhammaystira ayaa waxaa laga garanayaa inay tahay intii ku dambaysay oo falow adraaka kii masbuuq masbuuqahaa ee laga horreeyey hadduu haleelo ragcatan imaamkii oo ragcaddii maqrib u dambaysay yuu yimid waa salaamo naqsaday imaamkii ragcad buu la tukaday markuu kaxasido yeelayay ragcadda hore waa la jahraayaa faatixadiiyo suurad buuna ku akrinaya kadib buuna atixyaadsanaya hadhow hal ragcada yuu la imanaya oo aan lahayn faatixadii maahe wax kale markaa ragcaddan uu soo gaaray salaadiisii awalkeedii wey falow adraaka masbuuqii hadduu haleelo rakcatan hal ragcad buu haleelay min almaqribi kamida matalan calaa sabiili jaangooye wey qaama waa istaagaya oo faataa wuxuu la imaanayaa biithnayni laba ragcadood danbuu la imanayaa ilaa mid buu soo gaaray maqriba saddex ragcad buu ahaa hal uulaa midda hore bilfaatixati buu ku akrinayaa iyo wasuura suuraddii buu ku akrinaya waa tashahudaya wathaalitha wathaaniya ragcadda labaad bilfaatixati faqad ayuu ku akrinaya uma ka gadaal buu tashahad ataxyaadsanaya wasalama waa salaama naqsanaya intaa waa ra'yi ra'yi labaad waa kan ra'yigii labaad kanuu ka soo horjeeda wain shaaa hadduu rabana jacala wuxuu yeelaa maa faatahu wixii ka tegay buu awala salaatihi salaadiisii awalkeedii yeela iyadana liqowli rasuul baa u daliila oo laga qaadan kara fii riwaayatin ikhraa riwaayadan aan warinay midaan ahaynee kale ayuu wuxuu ku yidhi wamaa faatakum wixii idinka tegay faqduu guta waxaa laga garanayaa kelimatu atimu inay gadaal gadaalta dhamaystir baa laga cabiray laakiin faqduu guta waxaa laga garanayaa waxaa ku dhaafay inay yihiin salaada qaarkeedii horaa ku dhaafay wa calayhi warkan dambe haddaan korkiisa ku soconno fa in faatathu hadday ka tagtay ragcatun ayaa ka tagtay min almagribi kamida qaama masbuuqa waa joogsanaya fa ataa birakcatin ayuu la imaanaya bilfaatixati waasuura jahran kor buu akrinaya kamaa faatathu siday uga tagtay uma ka gada wuu tashahad ataxiyaasanaya wasallama ragcad baa maqan fain faatathu rakcatun mid hadday ka tagtay min almaqrib maqribkii kamida baa dhaaftay tii labaad imaamkuuba ku soo gaaray imaamkii qiradii waa la jahray faatixadiiyo suurad buu akhriyey waa taxyaadsaday ragcaddii labaadna wuu tukaday idan saxwey qaama waa istaagaa fa ataa birakcatin buu la yimaada waa markuu imaamkii salaada ka baxay kolkaa ragcaddii dhaaftay ragcaddii horey la mid tahay marka markuu imaamkii salaamo naqsaday kadib ayuu joogsanayay labuu haddee la tukaday faataa biragcatin buu la yimaadaa bilfaatixati buu kula yimaadaa iyo wa suura suurad lagu daray jahran lagu dhawaaqay kamaa faatatu siday uga tagtay uma kagadaal buu tashahad ataxyaadsada wasalama salaamo naqsada waqad dahaba waxaa tegay bacdu almuxaqiqiin culamada sugay diinta qaarkood culummada diinta sugtay qaarkood min ahlilcilmi aqoon-yahana ka mida ilaa ana kowna ma shay ahaantiisa yudrikuu uu haleelay yajcaluhu inuu ka yeelo awala salaatihi arjax sidaynu yeeli jirnay intuu soo gaaray inuu salaadiisa awalkeedii ka yeelo inta dhaaftayna aakhir salaadiisii uu ka yeelo baa rajaxown masaladaasaa culus afar waxaa wey qiraa'atu lma'muum ma'muumka akhrintiisii khalfa alimaam imaamka gadaashiisuu wax ku akriyo iyadana masale khilaafiya waxay khilaafeeyey midna waa arki doonta qiraa'atu lma'muumi kii dayanaya imaamka ku dayanaya akhrintiisa khalfa alimaam uu imaamka gudaashi gudi gadaashiisii wax akriyo wuxuu yihi shiikhu laa tajibu ma waajibto cala alma'muumi kan ma'muuma korkiisa alqiraa'a kuma waajibto waana goorma idaa kaana hadduu yahay fii salaatin salaad gudaheed jahriyatin lagu dhawaaqo maqrib iyo cishiya fajir hadday tahay imaamkii baa akrinaaye iska dhegaysa buu shiikhu ku leeyahay bal yusannu waxaaba la ammaanay lahu lilma'muum midka dambe waxaa loo ammaanay dayanaya alinsaatu aamusib nuuba inuusan oran salaad subax hadduu tukanayo ha dhuuxo oo ha dhedhansado qirada imaamku akrinayo ha la socdo ha dhuuxo taasaa loo amaan isagana markaa uu aamusees dhagaystay ayuu faa'iido macnihii iyo wixii lagu sheegayey qur-aankan uu akrinayo dhuuxay imaamkiina ma tashwiishinin haddii laakiin uu ka garab akriyo waa la isku buuqaya dhadhankaa ka tegaya xaggii xaggiiba saa darteed buu shiikhaan leeyahy bal yusanu waxaa la ammaanay lahu lilmaamuumi alinsaat aamusid wa qiraa'atu limaami imaamka akrintuu akrinaya ismaqlayaana mujzi'atun u gudaysa lahu lilmaamuumi daliilkeedii waa kana liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yidhi man qofkii kaana ahaaday lahu isaga imaamun uu ahaaday fa qiraa'atulimaam imaamka akhrintiisa baa lahu isagiina qiraa'atun akhrin u ah waxaa kaloo u daliila nabiga oo salaad ku jiro imaama ayaa rag gadaashiisii akhriyey markaasuu yihi hadhow markuu soo jeestay maa lii unaasacu lqur'aana oo qur-aanka waa laygula tartamayey malaha kuwaa kor u akhriyey oo dhabarkiisa nabiga tow tow tow kalaha maxaa idinla dalna anaan baa ka timi wa qowlihi hadalkii nabigana waa uu daliil uu yidhi mali maxaa igu wacano unaasacu la igula murmaya alqur-aan qur-aanka akhrintiisii maxaa laygula murmaya saw aayadiisii kuma oran waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu ansitu dhagaysiiyo weliba aamuu sidaa la ysku daraa la yihi kolkuu nabiga sidaa yihi maa li unaasacu lqur'aan war maxaa qur-aanka laygula doodaya ayaa fantaha annaasu dadkii ka reebtoomeen an yaqra-uu inay qur-aan akhriyaan fii maa salaad gudaheed ama wakti gudihii uu yajhar nabiga qirada kol u akrinay kolkuu hoos u akrinayo sida casarka ama duhurka oo kale ama cishaha labadiisa ragcadee dambe ama maqribka ragcadda u dambaysa kolkuusan kor u akrinayn waa la akrinayo ilaa munaasaca ma jirte isagiina waa siraystay adigiina waa siraysatay kolkaa markuu yihi maa li unaasacu lqur-aan oo qur-aankii baaba laygula murmayaa waa side fantaha annaasu dadkii baa reebtoomay an yaqra-u inay akhriyaan bay ka roobtameen fiimaa waqti gudihii uu yajhar nabiga dhawaaqo caleyhi korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelye ha ahaatee waktiguu qirada kor u dhigayo esjahrayo in la akriyo waa laga reebtoomay wa qowlih saddex diid buu keenay nabiga qowlkiisiina waa u daliil inamaa wax kale maaha jucila alimaamu imaamkii waxaa la yeelay oo imaam looga yeelay liyu'tama in la daydo bihi imaamka lagu daydo ee faidaa kabara allaahu akbar hadduu yihaa fakabiru waa tacqiib kolkuu allaahu akbar yihaa bad adigana ku xijin allaahu akbar waidaa qara'a hadduu imaamkii wax aqriyo ood qiradii maqlaysaanna faansitu amusoo dhegeysta imaamu muslim baa wariyey hayra ha yeeshee annahu ma'muumka yusanu lahu waxaa loo ammaanay an yaqra'a inuu faatixadii akriyo fiima wakti gudihii buu akrinaya waysan laa yajharu limaamu imaamka la jahraynin fiihi waktiga gudihiisa sida casarka oo kale ama duhurka oo kale cishaha ragcadaha dambe oo kale maqribkata dambe oo kale hadduusan jahrayn oodan qira imaam maqlayn inaad akrisaa la rabaa kamaa yustaxabu lahu sida loo ammaanay ma'muumkii an yaqra'a alfaatixa faatixadii inuu akriya goorma fii sakataati alimaam imaamka aamusiyo dhowruu leeyahy intuu faatixada akrinayo waad iska dhegaysanaysa hadhow markii faatixadiiyo suuradda dhexdooda yuu aamusaa kolkay suuradda dhammaato nafteedana qabla rukuuci buu aamusaa ama markuu qirada ku dhex jiro aayad marka ugu dhameeyu aamusa fatxadii la eego aamuska imaamka sakataadka aamusyada hakadyada uu imaamku gelayo kolba adigana waa ilaa toddoba aayadood marba aayatuur marba aayatuur kamaa yustaxabu sida loo ammaanay an yaqra'a inuu maamuumka akriyo alfaatixa uu faatixadii akriya goorma wuxuu akhrinayaa fii sakataati alimaam imaamka aamusyaalkiisa gudahooda ayuu faatixadii ku akrinaya ee inuu faatixadii ka taga ma shan waxaa wey salaadii baa timid masaajidka faralkii baana lagu jiraa markaa si kasta hadday qirada u dheertay wa biayi tacliila si kastood ku cilaysata toona ma banaana marka inaad sunno geshid waktiga salaadan faralkee lagu jiraa iskale waxaa laga yaabaa inaad waxyaalo badan ku aragtaan dadkan baakistaanka iyo hindiga iyo intay soo galaan masaajidka oy tiir foosha ku qabsadaan oy boobaan iyadoo faradkii lagu jira wey yaa markay ka baxaan kadib ay jamaacada galayaan waxaas wax banaan maaha nasan wa sharcan kuma banaan laakiin madhabkay haystaan iyo samaysato laba ragcad oo khafiifa ah, kadibna ku xirato abu xaniifa sidaa qaba laakiin waata naski shan waxaa wey laa yajuuzu ma banaana addukhuulu gelid ma banaana fi naafilati salaad sunnaha gudaheed la galo goormayan banaanayn idaa uqiimat alfariida faradkii haddii la ogo wey idaa uqiimat alfariida faradkii haddii la ogay oo inta la aqimay la xirteen la galay ma banaana in waktigaa kadib sunno la gala wey daliilkeediina waa sugnaaday laa yajuusu ma banaana an yudkhala in la gala fi naafila salaad sunnaha gudaheed idaa uqiimat ilfariida faradkii haddii la oogo waa inuu qiimad waxaa muran ka taagan yahay kolkaad allahu akbar tiri ood sunnadii gashay baa ninkii mu-adinka ahaana aqimay faradkii baa lagaa daba keenay sidee yeelaysa ragcad kaamila ah haddaad tukatay ood rukuuc dhaaftay waad dhamaystiraysaa laakiin adigoo istaaggii weli taagan waad xiratay faatixaad ku jirtaa rukuuc lama gaarin haddii haddaad laba ragcadood waa ka gaarsiinayaa tira kuwanna xanjaq xanjaq baa kaa gelaysa in wax ku dhaafaanna waa laga yaabo heerkaa markay marayso iska jooji sunnadii faralka xiro haddaadan wax ragcad noqda iyo rukuuc weli gaarin wey laa yajuusu ma banaana an yudkhala in la galo fi naafilati salaad sunnaha gudaheed idaa uqiimat ilfariida faradka haddii mar la joojiyo waa in uqiimad haddii salaadii faradka ahayd la joojiyo la aqimo wa huwa isagoo qofka uu fiihaa sunna gudaheed ku sugan yahay qadacaha waa goynaya in lam tancaqid haddayyan guntamin alrakca ragcadii haddayyan guntamin see ku guntantay birafci kor noqosho min arukuuci rukuuc laga kor noqdo wuu dhammaystiraya laakiin wa ilaa hadduu mar ragcadi u guntantay oo isagoo ragcad dhaafay ragcadna u dhimantaa la aqimay kolkaa laga bixi maayo atamaha sunnadii buu dhammaystiraya laakiin khafiifatan iyadoo fudfudud ayuu dhammaystiraya si uu u haleelo faradka awalkiisa daliilkeedii waxaw liqowlihi hadalkii nabiga u daliila caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ha aatee uu nabiga yihi idaa uqiimati salaa salaadii haddii loo aqimo oo mar aqimidii dambe la sameeyo falaa salaata salaad la tukada ma jirto ila almaktuuba tan faradkaa ee loo aqimay maahaane mid kale ma jirto oo wixii sunno ah ee faradka ka horreyn jiray sida labadii raacdood ee salaada subax ama afartii ragcadood ee duhurka ka horeysay kuwaas hadday yimaadiin meesha kolkii faradka la tukada kadib baa la tukanaya dhibna kuma jiro ilaa waa raatibe wakhtigay raacsan tahay fa ficlulqabliya sunnadii hore samaynteeda bacdaha bacda alfariida la sameeyo laga dambaysiiyo wakhtigii fariidada kadib la sameeyo ka ficlihaa iyadoo la sameeyey markii hore ayay la mid tahay adow fa ficlu lqabliyati bacdaha adaa sunnadii horeyn jirtay oo faradka gadaashiisii la tukaday waktigeedii baa la dhaafiyey oo waa qabowday lamale adaa-un fa ficlu lqabliya sunnadii hore samaynteeda bacdaha bacda alfariida la sameeyey adaa-un baa la tukaday idaa uqimat salaa salaaddii haddii la ogo oo la aqimo falaa salaata mid la tukan karaaye maba jirto ila almaktuuba ta la waajimaani lix waxaa wey manuqiimad qofkii la aqimay tartiibkii weeye masalada adigoon salaadii duhurba tukan halmaan iyo asbaab ku dhaafisay way la aqimay maxaad la yeelay wixii la yeelaya arag muran ayaa culummada isku afdhaafeen oo qaar waxay leeyihiin salaadan casir ee loo aqimaa tukanaysa kolkaad casirka dhammaysatana duhurkii baa tukanaysa sidaasoo keliyatayna ku dhanaanaysa waa ra-yi ra-yi labaadna waxa wey salaadii loo aqiimay dadku tukanaya casir bay ahayd waa banaantay adigu taa tukanaysaa duhur ka dhigo markaadoo duhur kaa tegay tukanayo iyo jamaacadii casri jooga tukanaysa ayaa salaadii u wada dhammaanaysaa ka gadaalna markii laga baxa kadib casarkii gaarnimo u tuko laba ra'yi saddexaad waxaa weeye casarkii loo aqimay ee laysu taagay wax ka tuko kolkii la dhammaystana duhurkii tuko kolkaa duhurkii tukata kadibna casar soo tartiib baa kaa maqan laba casar baad tukanaysa kolkii hore dadkii baad la tukatay kaas aad tukatay halla kama jiraan jamaacadaad u hoggaansatay ma ahaan ilaa abduudii ka horreeya ma aadan tukanin salaadda waa muratame midba midda kale ay ka horreysa idan casirkaa wax ka tuko hasa tirsanin kolkii laga baxa kadib duurkii ku dhaafay ee hore aada u tukan weyday iyo casarkii ood soo celisay araadaas aaraadaas fiiri manuqiimad qofkii la aqimay calayhi korkiisa salaatu alcasri casarka salaadiisii baa la aqimay wahuwa isaga oonan lam yusalli duhra duhurkii tukanin maxaa la yeelaya ikhtalafa waxaa ismaandhaafay ahlulcilmi aqoon-yahanadii waxay isku maandhaafeen fii xukmi man qof sida uu yeelayo xukunkeed lam yusalli duhra anan tukan horay waqad uqiimad lana aqimee la joojiyey salaatu alcasri casarka salaadiisa khilaafkii waa kan fahal yadkhul ma wuxuu gelayaa maca alimaami imaamka casarka gelaya la jiridii biniyati duhri duhur niyanimadii oo waa salaaddii hore ka tagtay miyuu ku gelaya oo waidaa sallama imaamka markuu salaamo naqsado oo casarkii la tukado isna duhur buu tukaday miyuu qaama istaagaya oo fasala alcasra casarkii markaa kadib buu tukanaya taas mas'alo wey ahwa mase yadkhul salaati lwaaqibi ma wuxuu ku galaya biniyati alcasri casarka niyadiisa oo faidaa faraqa markuu dhammeeyo casarkiibuu qaama istaagaya hadduu istaago fasallaa duhra duhurkii uu ka tegey ayuu markaa tukanayaa waalcasra casarkii oo uu soo celiyeyna wuu tukanayaa macan wadajir muxaafadatan isagoo ilaalinaya calaa tartiib say salaaduhu u kala horeeyeen sidee yeelaya walowlaa qawluhu haddaanu nabiga hadalkiisii ahayn sal allahu allah naxariisto caleyhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliye uu yihi nabiga falaa takhtalifuu ha gadaal marina cala alimaam imaamka yaan la khilaafin oo intii imaamkii casar galay baa duhur gartay khilaaf wey lakaana dukhuuluhu qofka inuu galo salaada biniyati duhur duhur niyadii uu ku gala ayaa awlaa wanaag badnaan lahayd haddana falaxwatu sida dadaal badan oo ninka uu dhaliil iyo dhibaato uga nabadgelayo waxaa wey idan mar haddiisa arrintuuta an yadkhula waa inuu salaada galo biniyati alcasri casar niyadii buu ku galaya faidaa faraqa hadduu ka baxana qaama waa istaagaya fasalla duhra ayuu markaa kadib tukanaya waalcasra ayuu tukanaya oo kolkaasuu imaamka la tukaday maxay u ahayd wa salaatuhu salaadii qofkan maca alimaami uu tukaday takuunu lahu waxay u ahaanaysaa naafilatan sunno dheeraada iyo ajri bay u dhacday asarkiisii runta ahaa midkaanu bacda duhur tukaday wey toddoba waxa wey hadday jamaacadii safkii baa kaa dhammaaday kolkaasaad safka gadaashiisa keligaa istaagtay wax danboo kugu soo darmayna male qofkaas salaadiisu maxay tahay waxaa ka dhexay dhegeyso laa yusalla lama tukado khalfu saf saf gadaashi laa yusalli qofkii laga horeeyey tukan maayo ama yaanba laga horeynin wuu la kowsaday salaada laakiin safkii baa ka xirmay meeluu ka gala male gadaal buu keligii istaagay wax ku soo darbana waa waaye taasi wax maaha laa yusalli qofna yuusan tukan khalfa saf safka gadaashiisa waxdahu isagoo keligaa yuusan qofna tuukaanin laa yajuusu ma banaana lilma'muumi kan dambe gadaal jooga uma banaana an yaqifa inuu joogsado khalfa safi safka gadaashiisa waxdahu isagoo keligiia fa in waqafa hadduu joogsado safka ka gadaal mukhtaaran isagoo doortay oo ikhtiyaarba u yeelay ilaan dad badan baanan ku baraarugsanayn oo safkii ciidigiisa ogolayn oo gaar isaga joogsanaya uu doortay falaa salaata lah wax uu tukaday lama arko daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila salaamun xalis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya wuxuu nabiga yihi lirajulin nina u yihi sallaa tukaday khalfa saf safka gadaashiisa waxdow keligii istaqbil haddeer bilow salaataka salaaddii aad tukatay haddeer soo celiyo gadaalka soo bilow falaa salaata salaadii uma jirte limunfaridin qof keligii ah salaadii uma jirto khalfa saf safka gadaashiisa ku tukaday salaadii uma jirte haddeer salaadaadii soo bilow baa nabiga ninku yidhi wain waqafa hadduu joogsado kii gadaal ka yimid calaa yamiini ilimaam imaamka midigtiisuu joogsaday falaa baasa oo arag inuu keligiis gaar u joogsadaa la diidanaayo waxaa tukanayaba laba qof wey imaamkii iyo maamuumkii wey kolka qof safka keligiis gadaal uga tukaday salaadu ma jirtaa la yihi inagu saa waa yeeli jirnay sidaasi jirta maa oo hadday laba qof tukanayaan isku daba hagaagi jireen imaamkii keligii buu taagan yahay maamuumkiina keligii buu daba taagan yahay maxaa ka qurux badan hasinteen intiqaalaadka dhaqdhaqaaqa iyo rukuucda iyo sujuudda ayuu kala horeynaya wa ilaa xagga wuquufka isgarba taagan yihi waxaan waxbahayn faraha fiidooda hadduu dib uga dhigana maclish wain waqafa hadduu maamuumkii joogsado calaa yamiini limaam imaamka midigtiisa korkeeda falaa ba-sa dhibi kuma jiro oo labadoodii baa saf noqday wey sideed waxaa wey sufuuftii baa kala qiimi badan safka ugu horeeya lala mid ma aha asafu safkii alawalu ee horeeyeybaa afdal wixii kale sufuufee soo haray ka qiimi badan ajii dheeraaduu leeyahy xadiidkeediina waa sugnaaday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii dadku og yahay safka hore fadliga ku jira xataa haddayaan si kale ku helay qurca iyo qodirid maahane waa u qodiridan lahayow maxaa jira eebba weyne subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa oonka ugu qiimi badan ayaaba safka hore si gaara ugu duceeyo idan ku dadaalid safka hore lagu dadaalo lagama maarmaan wey yustaxabu waxaa la jeclaystay alijtihaadu ku dadaalid fi salaati tukashada gudaheeda fi safi saf gudihii lagu dadaalo safkii alaweli ee horeeyey haddana safkii hore markuu sufuuftii kale ka qiimi badan yahay oo isagiisii kala qiimi badan yahay inaad imaamka midigtiisa ku aado ayaa sii qiimi badan kolkaasuu shiikhuu ku tilmaamay fi safi alawel safka hore inuu ku dadaalo ayaa la jeclaysay wacan yamiini limaam imaamka midigtiisa uu ku dadaalana waa la jeclaysay waa kan daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiya uu yihi in allaaha eebba weyniyo wa malaaikatahu eebba malaa'igtiisiiba yusalluuna duceeya calaa saf saf korkii alawali ee horeeyey baa nabigu yihi qaaluu waxay asxaabtu tidhi yaa rasuulallah eebbaweyne rasuulkiisiiyow wacala thani safka labaad isna maxaa korkiisa loogu ducayn waayey wa fi haalitha markii saddexaad oo uu mar walba nabiga ducada ku koobayo ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna calaa safi alawal ayaa qaal nabiga wuxuu yihi wacala thaani safka labaad naftiisa waa la ducaynay waliqowlihi hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi khayru sufuufi rijaal rag safafyaalkii kan ugu khayr badan awaluhaa safka u horeeya wey wa sharuhaa ragga safafyaalkiisa kan ugu shar badan aakhiruhaa ka u dambeeya haweenka xiga wey wa khayru sufuufi nisaa haweenka safafyaalkooda safka ugu khayr badanna aakhiruhaa safka u dambeeya ragga ka fogwey wa sharuha naaga safkoodkan ugu shar badan awaluha safka hore wa qowli nabiga hadalkiisiina waa u daliil in safkii hore naftiisa ay qiimi badan tahay yamiinulimaam imaamka midigtiisa uu nabiga yihi ina allaaha eebbaweyniyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisiiba yusalluuna duceeyaan cala aladiina dad korkood bay u duceeyaan yusalluuna tukada calaa mayaamiini sufuuf safafyaal midigyaalkooda wa qowlihina waa u daliil hadalkii nabiga uu yihi taqadamuu dib u dhiciyo daaha iska daaya soo hormara haddaad soo hormartaana fa'tamuu bi igu dayda aniga walyatim hadaydo bikum idinka idinku idinka aniga igu dayday man waraakum dadka idinka dambeeya ha igu daydeeno kolka waa la qaybsan yahay qoladiinna hore aniga igu dayda markaad qoladiinna hore igu dayataanna inta dambe baa idinku dayanaysa laba macno ayuu ixtimaalaa waxaa weeye safkiinna hore anaad ii jeedaan oo intiqaalaadka iyo guurguuridayda iyo takbiiraadkii anaad igu dayanaysaan kuwa dambe aniga iima jeedaane idinka safka hore idiin jeedaan waa idinku dayanayaan taasi macno wey macno labaadna waxa wey oo kaa ka sii xeel dheer qoladin asxaabta ila nool aniga idin igu dayda markaad aniga qudwadaydi iyo tacaaliimtaydi iyo qowliyo ficil diintii iga qaadataan hadhow waxaa idinku dayan doona inta iman doonta oo taabiciga iyo atbaacu taabici baa idina idinku dayanaya marka haddaa idinku daa iyo dib u dhac ka caada yeelataan kuwa idinka dambeeya sidoo kale ay noqonayaan kolkaa labada macnaba meesha waa ka muuqanaysa taqadamuu hormara faatamuu dayda bi aniga rasuulka idinka asxaabtaa walya'tama hadaydo bikum idinka asxaabtaa man dadka iyo ummadaha waraakum gadaashiinna jirana ha idinku daydeen oo kolkaa diinta saasaa loo kala dhaxlay sida qarniba qarni uga qaadanayay ay afar iyo toban qarni sidaa ku dhammaadeen qarnigii shan iyo tobnaad baa adeer soconaya walaa zaala ma zuulo qowmun dad walaa yazaalu waa tirtiranta ma zuula qowmun dad yataakharuun inay dib u dhacayaan xataa yuaakhirahum allaahu xataa yuaakhirahumullah ilaah iyo ilaah dib u dhigo casa rabbi ka adkaa addoommaha oo jalla weynaay oo kamaa tadiinu tudaamu adiga haddaad daa'iman wa abadan khayrka u hormarto horumarka aada hormartay abaalgudkiisii baad leedahay wasaabiquuna saabiquun ulaa'ika almuqarabuun fii jannaati naciim hullatu min alawaliin wa qaliilu min alaakhiriin kolkaa horumaridda mar alla markii wanaag la sheegaba loo hormaro abaalgudkayday leedahay dib u dhaca daa'iman waabadan laga jiido oo khayrka gadaal laga soo haleelana lugooyadeeday leedahay saasuu nabiga noo sheegay walaa yazaalu qowmun dadka masuulaan yata'akharuun inay wanaagga dib uga dhacayaan xataa yu-aakhirahum ullah ilaa ilaah dib u dhigo ase eebakaadka uunka weje la weynaaye almaaddatu thaamina maaddadii sideeda fi laadaani ogeysiintii salaada lays ogeysiinayey iyo waliqaama joojintii salaada la joojinayay aadaanku waa iclaam iclaam waxaa weeye ummadda guryaheedii iyo shaqadeedii jirta ayaa la wargelinaya in waktigii galay aadaan muxuu noqday ogeysiis iqaamana maxay noqotay salaadii baa la joojinayaa ogeyshiisu waa dhammaaday wixii jamaacada danaynayeyna waa yimaadeen wakhtigiina waa bislaaday idan salaadii baa la aqimaya la joojinaya aqimiddu salaaddii baa la taagaya oo la joojinaya aadaankana inuu wakhtigii galay baa laysu sheegaya idan waxaad ogaataa alaadaanu lilwakti wakhtigan galay baa aadaanka iskale waliqaamatu lisalaa iqaamadana salaada gelideedii ayaa iskale kolka aadaanka iyo qiiminta waa kala yihin sidaa daraaddeed laba wilaayo bay kala raacsan yihiin aadaanka mu-adinkaa ku shaqale oo marka waktiga galo qofkii masaajidka lagu ogaa iyo waktiga qowsaar u ah ee waktiga ilaalinayay imaamka iyo ummadda iyo ciduu ka idan qaadanaya mal qoraxduu fiirinaya hoosku fiirinaya saacaduu dhegaysanaya sumcaduhu maqlaaya goortuu ogaaday waktiga inuu galay egtuu fardigasanay ciduu uga idan qaadanaya mal kolka waa min khusuusiyaati lmu'adini ninkan muadinka adinkae hawshaa la saaray ayaa adaanka ku shaqale cidna kala tusan maayo ama liqaama mu ma aqimi karaa imaamkun joogin maya abadan shaqadiis maaha waktigii baa shaqadiisa ah waktigii waa galay wuuna adaamay marka aqiimidda waxaa ku shaqale biidnin min alimaam imaamka markuu yidhaahdo tafadal oos mu-adinkii idmo kolkaasaa mu-adinka aqiimaya imaamkaas waa arag imaamku isna qowsaar wuxuu u yahay salaad iyo maslaxada dadka hadduu arka masaajidka inuu soo buuxsamay muxuu sugaya hadduu is ama qoraxdaa kulul ama dadkii weli sidii reebuma imanna buu dib u dhigaayo markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadda marka waktiga la galaayo dadkuu ku ilnaqi jiray ma la yimid ma la daasan yahay ma la iman doonaa miyaan la iman doonin kolka arrimahaasaa imaamku danaynaya goortu ama masaajidka buuxsamo ama in fiican baa timid ama la imanayo uu ku qanco kadib uu aqim leey aqim isagaa le aqim salaada saasaa marka aadaankii aqiimidda kale yihiin iqaamaaddu waxay raacsan tahay imaamka aadaankana idinku raacsan yahay aadaanka waktigaale aqiimidda salaadaale almaaddatu thaaniya almaaddatu thaamina maaddadii sideedaad erayadoodii waa iman doonaan fi laadaani ogeysiintii salaada lays ogeysiinayey iyo waliqaama aqiimiddii salaada la joojinayey ayay u maaddo tahay kow alaadaanu aadaankii tacriifuhu tilmaantiisa alaadaanu aliclaam iswargelin wey isu sheegid wey ogeysiis wey maxaa la isogeysiinaya bidukhuuli wakti salaa salaada wakhtigeeda inuu galay baa lays ogeysiinayaa bialfaadin erayaa laysku ogeysiinayaa khaasatin gooni ah oo la tilmaamay xukmuhu aadaanka xukunkiisii waa maxay alaadaanu aadaankii waajibun ummadda waajib uu ku yahay laakiin waajibkii kullu waaxid gaaruma saarna intii meel ku wada noolba waajib kifaaya la yihaah qofun baa laga rabaa mu-adina qofka haddii la helana intii kale xilkii waa ka dhacay qof aadaana haddii la waayo reerkaa weerar baa lagu qaadaya alaadaanu aadaanka waajibun waa waajib ummadda laga rabo waajibkaasoo kifaa'iyun laysaga filan yahay oo hadduu qof aadaamo qof walba aadaamo lamale calaa ahli lmudun magaalooyinka waaweyn dadkooda korkood ayaa laga rabaa walqura tuulooyinka korkoodana waa laga rabaa daliilkeediina liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wuu nabiga yihi saxaabi buu la hadlaayey idaa xadarat isalaa salaadu hadday timaaddo falyu-adin ha idiin aadaano lakum idinka axadukum qofkiin ha aadaano walya ummukum haydiin imaam noqdo aadaanka qofkii rabo ayaa aadaamaya ninka cod dheer ayaa loo xilanaya ee dadaalka badan ee firin fircoon aynda ahaynin hurda la tegaynin falyu-adin lakum axadukum kolkaa lama cayinin qofka saasa lama oran ayu waaxid haydiin aadaamo laakiin imaamkii waa la cayinay walya ummukum haydiin imaam noqdo akbarukum ninka idiin wey awalna markaynu habaynaynay waxaan idhi yowmu lqowma aqra'ahum likitaab illah fain kaanuu fi lqiraa'ati sawa faclamuhum bisunna tartiib afaraynu samaynay haddaana akbarukum baa la qariray dadkan dad nebiga u yimid ee wafdiya oo aan aqoon isku dhaamin bay ahaayeen kolbay nebiga u wada yimaadeen tababar baa la geliyey waxbaa la baray kolka waa ku siman yihiin aqoontii isku in baa loo sheegay maxay ku kala sarreeyaan islaamka hijratan haddii islaamka haajiridda iyo horumar la qiimeyn lahaa mar bay wada yimaadeen tacliimta haddii la qiimayn lahaa isku cashiray qaateen ay u dhannaayeen kolkaa da-dii unbaa soo hartay kolkaa midkiinna ha aadaamo walya ummukum ha idiin imaam noqdo akbarukum kan idinku hor dhashay wey wayusanu aadaankii waa la ammaanay lilmusaafiri walbaadi labadaba almudun walqurya un baynu sheegnay magaalooyinka waaweyn iyo tuulaha oo qofkii keligiiba socotaa ama keligiiba aqalkiisa meel ugu yaallee baadiyo meel ka degan aadaanso lagama raba nacam yusanu waa la ammaanay lilmusaafiri kii socotaha iyo walbaadi kii baadiyaha joogay labadaba aadaankii waa loo ammaanay daliilkeedii waa kan liqowlihi nabiga hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nebiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye ninkii nabiga uu la hadlayey ayaa wuxuu ku yihi idaa kunta haddaad ahaatid fii kanamika arigaaga haddaad duurka daajinaysid aw baadiyatika saxaabiga kan muqadimaa loo sameeyo waxaa lagu yihi araaka tuxibu lbaadiya waa kuu jeedaa baadiyahaad ka heshaa baadiyuhu yaa buu leeyahay dembiyaraanta iyo fudaydka iyo buuqla-aanta maskax wareer la-aanta dabaysha macaan iyo hawada iyo xoolahaas caanahooda udgaayo intay daaqaan caleemo iyo geeda nabada iyo caws badbaado qaba iyo biyo caraf leh ayaad adigana caanihii subagii hilibkii ka qaadanaysaa wax ku dambaajiya oo kula dirira muuq magaalada tan waa lagu minjixaadinayo adigoo soo jeeda inta lagu sii jeediyo yaa beriya baaskoorta lagu galayo kolka haddayaan suldad jirin xukun islaamiya oo dadka kale edbiya oo hirgeliya laa tadlimuun walaa tudlamuun inaan adna lagu dulmin xaqaagana adan waayin xukunka haddaad weydo jumciya jamaaca oogan weydo xadgudubka iyo tacadiga hadduu bato adigoo neefa aria samaysa buur dhaladeed la dega irwaaga iska dhiciya ugaarsada yaa lagu qata marka dardaarankii weynaa ee nabiga ee lala dardaarmay ninkii qiimiga badnaa saxaabiga ahaa oo yihi asxaabtii ah, aniga waxaan ku kala duwnay iyagu nabiga shartay weydiin jireen buu yihi khayrkay weydiin jireen anigana shartaan weydiin jiray makhaafata an yudrikanii inuu shar heelaan ka yaabi jiray markaasaa nabiga yidhi buu yihi waxaas shar iyo balaayiya gaallimaan ku jirnay ilaa khayr iyo nabi iyo diin buu noo keenay sidan miya adduunyadu ku dhammaan doontaa mase khayrkan shar baa ka dambaysa markaasuu nabiga yidhi shar baa ka dambaysa kolkaasuu yihi shar baa ka dambaysa khayrkan khayr ma kasii dambeeya khayr baa kasii dambeeya fiihi dakhalun khayr nadiifa maaha ee khaalisa qiqiiq baa ku jira haddaan wakhtigaaba gaaro oo khayrkaa qiiqale aan la kulmo maxaan yeelaa talzam jamaacat almuslimiina wa imaamahum meeshay koox muslimiina oo jumciya jamaacale joogaan ku darsan iyagaa la qaata fain lam takun lahum jamaacatu walaa imaam khayr lagu kulmayo hadduusan jirinna guure duurka gal walow an taculla calaa asli shajara geed jiridiiba qanin haddaad rabto watamuuta calaa daalika aad sidaa ku dhimatid kolka meeshaasaad ku dhayluuqdid ood ku murmurxubid ama haadba ha ku cune isaga bax meelaan jamaaca lahayn imaam lahayn ismaqal lahayn fawdo masiibo wey marka soomaaliya weli ka tegid ma gaarin salaadiiyo duruustii waa socota jimcadii iyo jamaacadii weli waa socota waxaa la iskubsanayo ee la isbililiqaysanayo een xukun naf la jirin haddana salaadii taraawiixdii ramadaankii ugu dambeeyey dadkii kusoo tukaday soomaaliya ayaa yimid kutubtii baa la akrinaya dadkii baa la waaninaya jumcadii iyo jamacadii waa ogan yihin duruustiina waa oganta alamru bilmacruuf baaba jira awal qoladii hore waa laga baqi jiray hadda lama baqo welilaah ka cabsada kufsiga daaya bayliqada daaya marka khayr baa la filaya weli ka guurid lama gaari marka ninkaa nabiga uu la teliyey wuxuu ku yihi idaa kunta haddaad ahaatid fii khanamika arigaaga gudihiisa aw baadiyatika duurkaad jecesheedaad ku sugan tahay faadanta bisalaa aada salaada u aadaantid waa dabeecadaynu u badannahoo qaab daran wey inaad istiraahid cidi kuma maqashee qofna ku iman maaye aadaankaagii aada nuunuu ka dhigtid aadaanki nuunuu aad ka dhigtid oo tiraad yaa ku imaanay gurigii baad joogtaa keligaa weeye ama socotaa taa cid kugu soo bixi mayso haddii kala dhawaqaaqii baad ka cabsatid oo aad tiri haddaad meeshaan ka dhawaaqdo waraabaha ku maqlayo suugadii halaqaa kusoo raacay allahu akbar allahu akbar adaankii wey allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa lama rabo faaiida ku jirtaana keligaa baadahati ariba aad la jirtay waxbaa isku dhahay intaad faraha fiidooda isku taagto cirka ku shareed codka faa-iidad helaysa waxaa wey waxaan masaa'ibtaad ka baqaysana waa iska muqadar inaad la inta codkaaga maqasho ee makhluuq baa malaa'igta iyo jinniga insiga dhagaxa iyo ku dar geedaha iyo cawska yaa ku markhaati kacaya maxaa jira aadaanku wax sahlan miya soo kelimatu shahaada ma aha kolkaa waa tacaaliimtii nabiga idaa kunta haddaad ahaatid fii khanamika arigaaga dhexdiisa aw baadiyatika haddaad ahaatid oo faadanta bisalaa aada salaad u aadaanaysid farfac sawtaka codkaaga kordhig binidaa dhawaqa waxaa la harin fa inahu arrinka waxa wey laa yasmacu inuusan maqlayn madaa sawti lmu'adin kan hadaanaya codkiisa taaganka codku taagan yahay jinnun ma maqlo walaa insun ma maqlo walaa shay-in wax kaloo uleebaa ma maqlaan ilaa wax alla wixii maqla shahiida lahu yowma alqiyaama ashaaad ku dhawaaqday inaad muslim muslim dhalay tahay baad caddaysay ilaan aadaanka alfaadiisu waa tawxiid miiran xadiidka imaam bukhaari baa wariyey farfac sawtaka codkaaga kor u qaad linidaahi dhawaaqa fa inahu arrinka wuxuu yahay laa yasmac inuusan maqlayn madaa sawti lmu'adin kan aadaanaya codkiisa taagan kuu taagmay jinnun ma maqlo